oo koobaad waxa weeyaan inay saxaabatu rasuulillaahi ay noqdaan oo jiilkii diinta gacanta maxaan ku ihahdaa ilaahay subxaanahu watacaala uu u geliyey inay u nusreeyaan ugu talagalay ikhtiyaar min allahi inay tahay inaad ogaata mu mujarad ana haakada sudfatan jaa-uu fi cahdi الnabiy sal اla alay slam hada اkhtiyaar min allah an yakunuu saxaabata rasuulihi garaadkaas waa اkhtiyaar weeyaan walidalika rawaa alimaamu axmed fi musnadihi wطayaalisi kadalika fi musnadihi wاlbayhaqi fi macrifati اlaathaar can ibni mascuud in allaha nadara quluub اlcibaad fawajada khayr اlcibaad qalba muxamedi salى اllahu alayhi wasalam faاkhtaarahu faاstafaahu linafsihi waاntakhabahu wاbtacahahu birisaalatihi waاntakhabahu bicilmihi buuri intaa nabiga ay gaar u khusaysaa ilaahay markuu waktigii risaalada la gaaray wa huwa alcallaamu اlguyuub nadara ilى quluubi اlcibaad fawajada khayraha qalba muxamedi salى اllahu alayh wasalam marka waxay keentay taas iska mas'ala waxa weeyaan eh, macruuf allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatahu ikhtiyaar inay tahay nabiga alayh salaatu salaam oon dadaal iyo ijtihaad iyo qabiilo iyo qurb lagu gaarayn wax iska cad weyaan ilaahaaba noo sheega taas qoladii kale waxay ihahdeen lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayn cadiim maqaayiista bashariyada ay wax ku qiyaasanaya markaasa yidhahdeen ninkan yatiimka oo asalkiisa kayta uu yahay oo isigaba xaaladiisa kafaalata camihi wax badan ictiraadaat cala allahi fi ikhtiyaaraatihi ilaa hadii daraja bani aadamka uu gaaray masaladaas waa lasoo xasmiya allahu aclamu xaytu yajcalu risaalataha waa dhamaatay ibn mascuud yaqul huma nadara quluuba alcibaad bacda qalbi muxamedi sala allahu alayh wasalam fawajada quluuba asxaabihi khayra quluubi alcibaad fi daka lwaqt faاstafaahum lisuxbati nabiyi salى اllahu alayh wasalam waqaataluu calى diinihi fama ra'aahu lmuslimuuna xasana fahuwa cinda allahi xasan wama ra'aahu lmuslimuuna sayiئa fahuwa cinda allahi sayi alusuliyun cindahum hada almaqطc alأkhيr wahuwa إذا qurina bma qablah laysa bshay inama almuraad huwa mqadimaة الxadيiث وmثl hada la yuqal bالrأي inama huwa shayء talaqaahu min النabiy sal الlه عليه wasalam marka nuqtada koobaad inay saxaabada inay nebiga saxaabo u noqdaan ikhtiyaar min allahi inaad ogaataa taas weeyaan horta marka ugu horeyso nuqtada labaad kula nusuus alwaarida fi fadli hadihi اlumma almacniyuuna biha awala hum saxaabatu rasuuli lahi sal اllau alayh wasalam waxay lamid tahay hadduu nas soo dego sababa linuzuuli qisa mucayana faasxaabu lqisa yadkhuluuna fi hada اnasi yaqiinan wagayruhum tabacan saxaabada marka ammaanta dhan kuntum khayra umati ukrijat linnaasi khitaab hada muwajah liصaxaaba wahm lmanaw macniyuuna wlbaqiya yadkhuluuna macahum tabacan nuqtadaas inaad ogaatid waa walidalika laa tastakhrib ahlu lcilmi markay daliishanayaan tacdiil saxaaba bihadihi الnusuus liannahum hum اlmacniyuun dadka kale ma wada geli karaan mase sifaadki maa laga heli karaa taa waxa weeyaan waa mas'alo kale laakin ayaga waxa weyaan ra'san yay wada gelay nuqtada kale oo midaan raacsano saddexaadka aanan ahayn waxaad ogaataa man radia allahu canhu falan yaskata calayhi abada aniga ka bashar markaan waladkayga ama tilmiidka aan aan u darsinaya ucjab bihi ayaama lima dahara lii waxaa dhici karta bacda dalika anani askata calayhi ida taxawalat xaalaatuhu laakiin ilaahay qofku ma raalli ka noqdo wuxuu og yahay markuu raalli ka noqonaa binaan calaa ish calaa nihaayati ilaa nihaayati xaalatihi takaaliiftiisa iyo wuxuu samayn doono dhan waa markii aada maqashid laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara bimacnaa ana man kanuu fi dalika almawqif wahum yaziiduuna calى alfi وarbacimiئa fainahum kulahum mardiyuuna can illahi waanahum kulahum min ahli اljana liana allaha ida radya can cabdin lan yaskطa calayh waila kana allahu mutasifا biاljahli yarضى can insani ثuma yغdb calayh fima bacdu fahada الغضب ينعكس على الرضا الذي قد سبق وهذا لا يكون نqطadaas waxa weyaan waa نqطada oo ayada raacsan weyaan نqطada oo kale oo saddexaad waxa weeyaan ma yتacalq بتacdيل الصحاaبة وهو أهم نqطة الأئمة الكبار من جميع أهل الاختصاصات مجمعون على أن الصحاaبة معdلون من qبل الله من جميع المذاهب waa محل اتفاق إلا qوم هم من الأقزام في تاريخ الأمة وهم المعتزلة والشيعة markaasaa waxaa la yihahdaa أجمع على عدالة الصحاaبة mن يعtd mن يعتد بإجماعه waxa weyaan sflt الqوم araadilhm wax macno ay leeyihiin ma laha allahu kafa الmؤminiina shر المعتزلة وانqardوا waxa weyaan والbaطل haakada yظhر ثuma yزuل ويضمحل والشhiiعة الأقزام أيضا وهم الرافض على وجه التحديد يقولuna كل الصحاaبة كفروا إلا ثلاثة وبعضهم قال إلى سبعة وأكثرهم أوصلها إلى سبعة عشر يعني تصوروا هذا العقل المنحرف كيف يصادم مع النصوص الله يقول وكلا وعد الله هل, هل لفظ الكل يستخدم لثلاثة أنفار يعني تصوروا إلى هذه الضياع والضلال والانحرافات الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الأنصار والمهاجرون الله رضي عنهم إلا في عين هؤلاء الأقوام هؤلاء لا عبرة لهم وإنما كان ينبغي ألا يحكى قولهم حتى قول سخيف ويدل ذلك أنهم يتألمون من هذه الفضائل التي تحصلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين من لابس الفتن ومن لم يلابسها بمعنى من شارك في قتال علي ومعاوية أنهم داخلون في هذا الإجماع وأنهم جميعا معدلون وما وقع بينهم إما عن اجتهاد وإما عن غير قصد أحيانا حروب waxaa dhacda iyadoo qasad laga lehen u dhacdo marna waxay ku timaadaa اجتihaad marka eh, waxaa haboon eh, inaad inaad canaawintaas qaadatid annuqta alakhiira waxa weeyaan qofka markaad rabtid inaad inaad adiga la tartantid qis camalaka bicamaalihim saxaabatu rasuuli llahi wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna siduu ilaahay sheegay dad aada u yar oo madiina markay tageen xataa oo takwiin dawla kaanat qaba'il min alyahuud min bani qaynuqaac wa bani nadiir wa bani qurayda kaanuu muxaatiina bilmadinati ka ixaadati siwaari bilmicsam saasaa loogu wareegsanay min hunaaka bada-u wa awsaluu ruqcat alislaam ilaa oruba wa ilaa afriqiya wa ilaa kuli makaan naxnu alaan akthar min milyaar wanisf inaan wax ku darna waxay meeshay geeyeen inaan wax ku darna iska dhaafe dhulkii islaamka ahay oo damkooda dhiigooda ku bixiyaana subax kasta waxa weyaan faraha laga sii bixin alaysa kadalik marka kayfa yumkin lana an natakalama ala haulaa xataa haddaan iska reebno min janib alcadaala wاddiin wa suxbati rasuuli illahi hada camaluhum waxaa la yihahdaa war qoomka waxay sameeyaan sameey haddii kale iska aamus yani maanta yani qustantiniya iyo e, macmuuriya dhulkaas oo dhan waxaa weeyaan saxaabatu rasuulillahi yaa lagu furay wain kaana fihim jamcun min ataabiciin wa abu ayub ayna huwa madfuun limaada orobbaa la gey meeshaas limaada laa naftax oroba bacda dalika wanuwasi ilaahay markuu ammaanay awalam yarow anaa naأti larda nanqusuhaa min atraafiha ayaga ardadii o dhan a usoo nusqaamaysa dadkii kala dhulkooda laga qaadanayo watatasic ruqcat lislaam kana hada cibra bdiin اlxaq aladi jaa bi haulaa qolaa waxay leeyiin ilaahay baa u tayiidiye ta'yiiduusi wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lardi takaafuuna an yatakhaطafakum الnaas faawaakum waayadakum nasr صaxiix lakin hal الnasru wالta'yiid khaas bihim am kulu man tawafarat fihi shuruud nasri allahu yansuruh shuruud sidii loogu gargaaray haddaan anaga la nimaado awsaafti allahu yansuruna in tansuru llaha yansurkum masala mafruuq minha weyaan cuduru ma aha ilaahay qabiil ahaan ma ugu ayiday hal baynahum bayn allahi nasab la ayb haulaai ist istakmaluu shuruuط الnasri fanasrhm اllah wakana xaqa calayna nasr اlmؤminiin wahada laysa khaasa bihim lakin man twafara fihi hadihi shuruud allahu yansurhu fatawafarat fihim wanaxnu qad sirna caajiziina xata sirna fi dayl اlأmam waasa'na ilى hada اlislam walidalika saxa an yatahakam bina haulaai اkufaar qaal ina muxamada kana rajula caظima walakinahu khalafa banaatin markuu casrigan uu ka hadlaya mustashriqiinta ummadda muslimiinta markuu arkay iyo qaab daradeeda aلdغاءn والحqd والxasd وتfرq الklima وغayri dalika dadka ma tegin bu iri dadka ma tegin lakin rajul bu ahaa hada bاctibaari man caasarahum dadkaasuu ka hadlaya lakin muslimiintii hore ma aha sidaas marka almuhim صaxaabatu rasuuli الlahi waa xubhm diin wa bغdhm kfr wa نفاq walidalika abu abu zurcat الrazi ya wuxuu hadaad aragtaan nin saxaabati rasuuli llahi ka hadlaya inuu zindiq yahay haka shakinina bur lianna wuxuu doonayaa islaamka masderkiisii inuu ka hortago lannu saxaabada hadii la dacniyo waxa weeyaan aljiil اlawal linaqli risaal liman bacdahum haddii jiilkiiba laga tashkiikiyo marka shaygii markaad rabti in ka takhalusa madaxaa laga dilaa soo maa macnaa saasa saasaa loo jeeda marka waxa weeyaan xil gaaraha dadkii kasii saaran hadda annaga zaman waxaan joognaa inaan ayaga ku dayanna inaan ka caajisno waa marxala min annaqsi waay in natafaraj calىa unaasin yadcanuuna fi saxaabati rasuuli illahi waa mas'alo ilaahay usan naga aqbalay marka in qofkii juhdiga u bixiyo ummadaas dayaaca mas-uuliyada ka saaran nabi maxamed ummad waxaa loo diray kaana alwaaxidu yasnacu sanaman min tamrin uma yaakuluhu ilaa hadihi daraja faanqadahum allahu bihi min adalaala nin ba laga yaabay inuu waxyaalo kula rumaysan yahay in laga masxiyo waa la heli karay laakin waxaa weyaan taqsir min adducaat yaa waxay keentay an yastafxil albatil sidaas weyaan sidiiba sunada hadii ay meesha ka baxda bidca ay usoo degeyso kul daaci ida qasra fi dacwatihi ana albaطila badalahu waxa weya yaclu walidalika ilaahay sunantiisa kowniyada waxaa waay walowlaa dafcu llahi الnaasa bacdahum bibacdi lafasadat اlard marka waxa weeyaan bailkaas waa inuu ka hor yimaada xaq dad oo mudaaficiin can ilxaq ah waa inay jiraan sida baatilka meeshiisa loogu celiyo haddii kale waxa waayaan hadduu istafxala albaatil waqasara ahlu alxaqa can dacwatihim yacumuhum allahu biciqaabin min cindi dan uu kaleeyahay male wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa nin baa wuxuu ii sheegay dhulkaas hadda sacdo iyo laga yaqaano oo nimankaas ay u badan yihiin yaclam allah wuxuu uri markuu kalbi ag maro qofka waxay leeyihin hadi hada alkalb huwa caaisha nusiqat caaisha ilaa kalbi yani hada kalaam waxa weeyaan xataa xikaayatuhu mumkin alwaaxid ya'han fiih yani ilaa hadihi daraja la maraya wamaa yaktumuunahu ashad walaysa bacda alkufri dalaal hadiiba saxaabadii o dhan waaba gaalowdayba ilaa halaata salmaan abu darin wafulan haddayba tahay wax harayba ma jiraan marka almuhim waxa weeyaan nasأl اllah subxaana wa taala tawfiq marka waa iska dulmarayna almasأala saxaabada ilaa hadihi daraja waxa weeyaan kana ibnu xazmin raxmat اllahi عalayh qad asaaba kabid اlxaqiiqa xiina qaala ina الصaxaabata kulahu min ahli اljana لأn لأnna wuxuu ri bacda fatxi maka ilaahay wuxuu iri laa ystawi minkum man anfaqa min qabli fatxi waqatal ulaaika acdamu darajata min aladina anfaquu min bacdi waqataluu wakula wacd allahu lxusna alxusna fi qowli lmufasiriina jamiica hiy aljanna alkuliya tashmal man kana fi dalika taariikh waman qablahu idan kulhm ma maxaa haray buu ri khalaas nabiga caasha bacda fatxi maka uh, sanatayn macnaa dalika ana majmuca min alcraab hum aladina dakluu fi lislam walakina alislaama qad ikhtamalat arkanuhu fi dalika alwaqt wadaklat alaqwaam walqaba'il fi diin illahi wakuluhum dakluu fi dalika alcumuum wakula wacada allahu alxusna ayb yaqulu lmualifu raximah llahu tacaala hada cilm kabiir qad alafa الnaasu fihi kutuba kahiiraة wmin ajliha waakariha fawaaid kitaab الاstiicaab lbn cabdilbar hada cilm kabiir buri yani cilmi daradiisa ay sareyso wa qad alafa الnaasu fihi kutuba dad badanna kutubay ka alifeen kahiira badan wamin ajliha waakariha wamin ajliha waxaa ugu qiimo badan oo ugu weyn waakariha fawaaid waxaa ugu faa'ido badan kitaab اstiicaab lbn cabdilbar saaxib التمهيد kitaabkiisa isticaaba lirada wahuwa maطbuc biarbac mujaladaat wahuwa mawjuud lowlaa maa shaanahu bihi wuxuu ku xumay haddaysan ahaan lahayn oo min iiraadihi asiga aroorintiisa kahiiran wax badan oo mimaa shajara wixii dhex dhacaya bayna saxaabati iyo wa xikaayaatihi inuu hadalkaas soo naqli can ikhbaariyiina uu kasoo haddii nuqdadaas laga reebo kitaab qiimo badan oo ahaan lahay buuri bimacnaa maa jaraa bayna caliyin wa yani wixii la buunbuuniyey wa akharuhu kadib qisada waxay meesha ku timid qisada asaasan waxay ku timid waxaa weeyaan caliy bni abi aalib khilaafadiyaa loo doortay liannahu mucaawiya waa la dilay maxaan dhihi lahay cuhmaan bni cafaan waa la dilay radia allahu canhu wa ardaah ummaddana biduuni rasi ma socon karto wاlmuhaajiruun wاlansaar miman kanuu bilmadinati alaxuu calayhi fi qabuuli اlbayca waa in badan uu iska diiday inuu ka joogsado yihahdo arrintaan hadda ma sahlano markaasaa li laa yumkin lilumma biduuni ra'sin khilaafadii saasuu ku aqbalay bada yuraasil ila manaaطiq dadkii o dhan waxaa way qabiluu baycatahu mucaawiya ka hor yimid radia allahu canhu wa ardaah sababtan waxa uu yiriyay dadkii horta qatalada ahay cuhmaan dilay oo aan lasoo qabanin oo maxkamad aan la saarin oon la laaynin markaa kadib ummadda ha isugu timaado markaasaa wuxuu ri cali bn abi aalib arrintaas waa la isku waafaqsan yahay laakiin ummaddii nimanka nimankaas soo qabanaya xukumka ku fulinaya man hi hadihi ljiha qabiil maa qabiil ku duulay ma ma ma mantiqa maa mantiqa ku duulaysa kayfa yumkin waa in madax la hela nidaam lasoo celiya wabitaali awaamir iyo eh, eh, maxaan ku ihahdaa tawjiihaad ay arrinta lagu socda tii baa laysku qabsaday marka waa dareemi kartaa alxaqu fi janib caliy bn abi aalib radia allahu canhu waardaa nusuus kale markii loo oo loo oo lagu sii daro weliba kumaba sii jirta marka mas'alada laakiin mucaawiya waa ijtihaad qofka uu qabsan karo una ku gafi kara weyaan cali markuu baxayay uma uusan bixin liajli an yuqaatila mucaawiya fi shaam inamaa inuu la fariisto wajhan liwajhin wixii maslaxada ummadda ku jirtana la sameey qoladii oo asxaabulfitanta ahayd yaho yaa ku dhex jirtay fi kila طarafayn waxay aaminsan yihiin haddii mucaawiya iyo cali ay heshiiyaan ninka loo heshiina ayaga inay yihiin maslaxa uguma jirin ummadda inay isku soo dhawaato markii labadii jeesi soo hor fadhiisteen tafaawudka u bilaawday meel fiican inay marta laga yaabo sida markii taraashuqaadki iyo dagaalkii bay ku fuliyeen dadki marka hadda adiga mufaawadaad ku jirta dagaal inta uu ka bilaawdo waa macno bas wa la u yahay wax sidaas wax badan alcawaasim min alqawaasim liabi bakr ibn carabi kitaab uu ka qoray eh, fi maa shijara bayna asaxaaba dariiqaduu tabciisan yahay sida ataa u cilaajiyay waa lagaga owleysan yahay lakin huwa afdal ma huwa fi suuq qofki waa akri kara ayib markaasuu musanif wuxuu uri wagaalibun cala alihbaariyiina alikhaar wاtaklid yani yajcaluuna alxabata qubatan waxaan jirin muqadima ibn khulduun baan hadda ayaama kaan akrinay wuxuu uri dadka taariikhda wax ka qoray waxyaalo iska dhaaf horta sanad ahaan oo haabit ah eh, waxla caqliga bani aadamka uu diidayo yaa waxa weeyaan lannahu qasadki waxaaba loo fahmay yani eh, inay tahay taariikhda in gharaaib iyo wax weligood aan la maqlin inuu qofkii sheego walidaalika waxa oo ayaga ka sax noqonaya wax maxduud oo kooban weeyaan markaasuu uri waxyaalahaas oo dhan waxay ahayd horta bicayni alcaqliya kadib nusuus iyo sanad mida kale in eh, akhbaarta maa ijtamacad caleyhi اluma in la qaato buuri taarikhda markii la qoray laakin nin kastaba inuu yihahdo anahu yubaaliq fi listiqsaac can algharaaib walxikaayaat alati lam tusmac yaa taarikhda loo fahmay taas waxay keentay in xaqaa'iqdii o dhan layska dhaafo oo gharaaib la raadiyo xataa yakuna alkitaabu shayiqan maanta dhan aad akrintiisa ka daalayn wahada laysa min addiini fi shay wgaalibun cala akhbaariyiina waxaa gaalib ku ah alkhaaru inay wax badan iska sheegaan iyo wtakliiu inay isku dardaraan fima yarwunahu bayna albaili walxaqi walkadibi wاsidqi wsaxiixi wاlbaili waxaasoo dhan takhliid u markaasuu ibnu salax wuxuu uri wa ana uriidu nukatan aan soo aroorina yani ishaaraad naafica in shaa allahu tacaala qad kaana yanbagii waxaa haboonaan lahay limusanifi kutubi saxaabati an yutawijuuha biha inay taaj uga dhigaan muqadimiina laha fi fawaatixiha kutubta oo saxaabada laga qoray in markii la qorayo muqadimadeeda masaa-ishan in lagu sheegay haboonaan lahayd buli marka kutubta saxaabada la qoray wax la koobi kara ma aha laakin hadda ashharuhaa waxa weeyaan usd lgaaba oo libn اlathir alistiicaab oo laidin sheegay wayugni canhuma jamiica alisaabatu fi tamyiiz الصaxaaba libni xajar alcasqalani waa kitaab qayim jida muqadimaadka uu sheegay hadda ibnu صalax wa azyad min dalikana waxa weeyaan muqadimaadku u sheegay asaxaaba almutafaq calayhi nimanka oo mutaradid laisku khilaafsanya inay saxaabiyiin in kale almukhadramiin maxaan ku irahda aladina wuliduu fi cahdi الnabiy sal اlه alيه wasalam walam yahbut ru'yathm lahu xataa asxaabtuu kala qeybiyey markaasuu haddana manaaqibtii fadaaisha ay leeyihiin maraaxishoodi wix o dhan uu ka sheegay marka fi mili xaalina kitaab kitaabka deeqaya ma jiro laakin hadii in kaana walaa budda an yuktasar calى axadihima fi kitaab alisaaba walow ana abcatahu ay sayita yani hadda ma aqaana in oo taxqiiqa in i dambeeyeen warkamaha ayb axaduha ikhtalafa ahlu lcilmi fi ana الصaxaabiya man ahlulcilm waxay isku khilaafeen fi ana صaxaabiya man صaxaabiga you ahaanaya yani yani man huwa macduud min الصaxaaba ma huwa daabit aladi yadbit lana الصaxaabi min gayrihi muxuu yahay ala isku khilaaf markaasuu uri falmacruufu min طariiqati ahli اxadiid dadka ahlu xadiidka ee ariiqadeeda la yaqaano waxa weyaan ana kula muslimin muslim dhammaantiisa ra'aa rasuul اllahi sal اlه alيه wasalam fahuwa min aلصaxaabati ayb kula muslimin qeydkii hore waay haddii qofkii gaal uu yahay waxba tari maayo iimaankiisa marka inuu muslim ahaado weeyaan kulu man ra'a nabiy wahuwa kafir wamaata cala kufri kaabi lahab wagayrihi haaulaai laysuu bishay nuqtada koobaad waa nuqtada labaad an yaraa rasuul اllahi sala اllau alayh wasalam waxaa ka fiican sidii hore aan usoo niriyey an yajtamica birasuuli llahi o an laqiya an laqiya birasuuli llahi sala اllau alayh wasalam ru'yadaa sax waayo waxa weeyaan badigood sidaas laakiin ni sidii ninkii oo indhaha la-ay aan loo bixinin nebiga ninkii la kulmo asoo muslin ah marka waxaa ku baxay man kaana musliman fi cahdihi walam yatasana lahu alijtimaac birasuuli illahi sal alla alayh wasalam ninkaas muslim weeyaan laakin waxa weeyaan saxaabi maa liannahu lam yara nabiya walam yasmac walam yastamic bihi nuqdada labaad wa marka ra ru'yada waxaa ka fiican man laqiya in la in la yihahdo a man ijtamaca birasuuli illahi sidii cabdullaahi bni maktuum iyo ay usoo gala ayb waxaa qeydka kale oo muhim ah wamaata cala lislaam nuqtadaas iyadana muhim waay waxaa ku baxay dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inta la kulmay diinta ka qaata iyagoo muslimiina gadaalna ka ridooben ridadina ku dhinteen waa cadad qaliil jiddan aweyaan marka ibnu khatal iyo raggii markii fatxi maka la dilaa qeyb ka ah raggaas sooma galayaan laakin man ra'a nabiya wahuwa muslim uma irtada wacaada ilى اlislaam wamata al islam fi qowl صaxiix anahu صaxaabi qala الbخaariyu fi صaxiixihi man saxiba الnabiya sal اllahu alيه wasalam aw ra'aahu min almuslimiina fahuwa min asxaabihi sidaas ninkii nabiga la saaxibo marka suxbadaas laba macnaa loo qaada karaa hadii u ula jeedo suxba bimacnaa albaqaau macahu mudda طawiila waa qowl hadda imaan doono wa haddii suxbada calaa asli luga la yihaahdo anahu saxaba الnabiya fi laxda min laxadaatihi tacriifkiisa wuxuu noqonaya shaamil oo markaa liannahu yuطlaqu calى الصaxaaba aw calى الsaaxib man ijtamaca bilinsaani walow bimudda yasiira saxibtu fulana saacatan waad dhigi kartaa luga ahaan saxiixay ku tahay calaa hada haddaan ku ximbaarno waxa weeyaan markaas ninkii nebiga la kulmo ama indhihiisa ku arko min almuslimiina wamaata cala islam fahuwa min asxaabihi ashmal tacriif you noqonaya markaas ayb almuhim qowlka aladi istaqara calayhi اlamru man laqiya الnabiya salى اllahu alayh wasalam muslima wamaata cala اlislaam wahuwa fahuwa صaxaabi sidaas yaa uga fiican aqwaasha kale waa imaan doontaa وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال inuu yihi أصحاaب الحديث يطلقوna اسم الصحاaبة way ku إطلاaqayaan عalى كuلi maن rawى عnه xadيiثا نبiga ninkii xadيiث ka wariye أو كلمة ويتوسعوuna meeshaas waaسع ay hadana ka dhiganayaan حatىa يعuduuna intay ka tiriyaan man ra'aahu نبiga ninkii arkay رؤية arkid min الصحاaبة intay ka tiriyaan marka hada xikaaya can qowli asxaabi اlxadiid waa ti ibnu salax hor noogu sheegay waay wa hada midkan waa lisharafi manzilati الnabiy sal اllau alayه wasalam ninkii mar keli arkay in saaxaabi lagu tigo acطow way siiyeen kula man ra'aahu ninkii nebiga arkay xukma suxbati alasi mujarad الru'ya ya waxaa lagu siiyey ninkaas saxaabi yahay wadakara wuxuu sheegay ana sma الصaxaabi ay min xayثu الluga wالظaahir yaqacu calىa man uu ku dhacaa suxba hadii la yihahdo qaalat suxbatuhu saxaabinimadiisa ay dheeraatay lلnabiy sal اlه alيه wasalam wakahurat mujaalasatu lahu inuu nabiga la fariistana ay badatay calىa طariiqi الtabaci lahu asoo nabiga raacsan iyo wاlأkdi canhu qaala wuxuu uri wahada طariiq اusuuliyiina yani abulmudafar xakaa qowl الmuxadithiin wa qowla alusuuliyiin oo qowlka usuuliyiinta waxa weeyaan nooc min alintiqaad cala tacriif alawali oo waxaa leeyahy soxba waxaa lagu idlaaqi karaa ninkii nebiga in badan la fadhiyay la jihaaday wax ka maqlay la mujaalasay laakin mujarad maa caddahu asxaabu alxadiid alliqaa bihi luqa ahaan ma yeelaysa buur marka xataa alciraaqi tacaqabahu fi hada wuxuu ri lugawiinta iskuma iskuma waafaqsano in saxaabi ninki marki leeyahy ama ninkaa fulanu saaxibu fulan leeyahy anahu anahu laabuda wa an yajlisa macahu mudda tawiila la iskuma waafaqsano luqada waxay keeni kartaa min mufradaatiha in ninkii saaxib lagu idlaaqi karo walow laxda waaxida aw saaca waaxida saxibtu fulana saacata fatabayana lii minhu kada ayablaga marka waa lagu idlaaqi karaa buri luqadana diidi mayso wاlqwl qowl ahli اxadiid xaqiiqatana saas weeyaan inay saas tahayna waxa weeyaan adilo badanaaba ku imaan doonto qultu waqad ruwina can saciid bn musayab anahu kana laa laa yucad الصaxaabiy aw laa yacud الصaxaabiya ila man kana maca rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam sanata aw sanatayni wagazaa macahu gazwata aw gazwatayni ilى akhirih qowlkaas hadda ibnu saciid ibn musayab baa laga wariyey anahu kana laa yacud صaxaabi inuu saxaabida ka tari jirin ilaa man aqaama ninka nagaado maca rasuuli الlahi sanatan aw sanatayn la nagaado wagazaa macahu gazwata aw gazwatayn waa qowl litaabiciyin faadil oo asiga fii dihnihi saxaabi wuxuu ufahmay markii la iطlaaqo dadkaa nabiga weligood la joogi jireen sida abi bakrin cumar wa gayruhum yuu ufahmaya saxaabiga saasuu fahmi asiga kiisa awa wa kaana almuraada bihada insaxa canhu hada huwa awal nuqطa wa beyt lqasiid qowlkan hadda wabalaganaa waruina mujarad waa kalaam marmi cala kawaahib laakin horta ma sugnaaday insaxa canhu nuqdada koobaad wa raajicun wuxuu u laabanaya hadduu ibnu saciid ka sugnaado e, saciid ibn musayab ila lmaxkii can lusuuliyiina qowlkii hore usuuliyiinta ahi iyo qowlkan wuxuu uu noqonaa laba hal qowloo meel isla gaaray walaakin fii cibaaratihi buu buuri saciid ibn musayab cibaaradiisa diiqun cariiri baa ku sugan yuujibu waajibinaya anlaa yucadda inaan laga tirinin min asaxaabati jariir bnu cabdillaahi albajali waman shaarakahu iyo ninkii asiga la wadaagsaday fii faqdi daahiri ma shay daahirkiisa in la waayo ishtaradahu fiihim ou shardiyay man minman oo minman kamide eh, laa yucrafu khilaafan aan laga garanaynin fii caddi min asaxaaba qowlkan usuuliyiinta iyo midka saciid ibnu sayim ou yiri isku soo qabo qowlkaas waxaa weeye cariiri baa ku sugan buuri oo ka laazimayo dad laysku ijmaacsanay inay saxaabadii kamid yihiin haddii qowlkan la qabto in isxaabada ka baxayaan wakafaa bidalika fasaadan wabuطlaana lihada اlqowl ufiiriso walaysa fi walakin fi cibaarati diiqunaa ku sugan cariiri yuujibu waajibinayo an laa yucadda inaan laga tirinin min asaxaabati jariiru bni cabdillaahi aan laga tirin iyo waman shaarakahu ninkii asiga wadaagsaday fii faqdi daahiri ma shuruud daahirkeeda laga waayo ishtaradahu fiihim ou saciid iyo غeyrkiisa marka mimantan waxay taabc u tahay yuujibu an laa yucadda min aصaxaabati miman inaan laga tirinin laa yucrafu aan la oqeynin khilaafan aan loo ogeyn fi caddi min aصaxaaba qowlkan haddiin qaadano waxaa ka laazimi lahaa cariiri culus oo keenayo dad aan laysku khilaafsanayn inay saxaabi yihiin in laga bixiyo oo la yihahdo azaa gazwatayn baqiya sanata sanatayn jariir cabdالlahi اbajli fi akhiri ayaami الnabiy sal اlه alيه wasalam qaar xataa waxay hahdeen fi akhiri shahrin laakin sida صaxiixa ah baqiya tiscata ashhur oo maa yuqaarib sana kaamila yuu la noolaa marka in in laga tirin raggaas iyo rag kasii dambeeyaa jiro oo laysku waafaqsan yahay inay kulligood saxaabi yihiin marka tacriifka idaa caada binaqdi fi fi muqawimaatihi fahuwa tacriifun eh, baطil waruwinaa can shucbata waxaa laga wariyay can muusa asaylani wa athnaa caleyh khayran oonu ku ammaanay ninkaas macnaha nin aada loo yaqiina ma ahayn shucba wuxuu ammaanay uri nin fiican u ahay qaala wuxuu ri ataytu anasa bna malikin aan u tegay faqultu waxaan idhi hal baqiya min asxaabi rasuuli lahi sal alay wasalam gayruka niman adiga ahayn oo saxaabatu rasuul lahi ma jira oo baaqi ah qaala wuxuu ri baqiya naasunaa baaqia min alacraabi qad ra-whu nabiga arkeen faamaa man saxibahu nabiga nin la saaxiba falaa isnaaduhu jayid weeyaan buu yihi xadaa bihi muslim baa xadiidkan khabray bxadrati abi zurcat araazi abi rua abi zurca waxa weeyaan marxaladiisa muqadam calaa muslim walidalika kaana huwa alfaysal walxaakim marka hadalkaas anas dadaa daahirkiisa uqaateen waxay yihaahdeen ha hwa anas qad farq bayna man ra'a nabiy mujarad ru'ya wa bayna man yucaddu min saxaabatihi uu kala farqiyay ninkii nabiga la saaxiibay wuxuu ri nin haray ma jiro laakiin dad nabiga arkay oo laakiin saxaabadiisa aan ahayn yaa jiro baadiyaha degan oo yiri marka hadalkaas saasaa loo fahmay laakiin hadalka sidaas ma ah bimacnaa anas wuxuu ula jeedaa saxaabada mashhuuriinta ahaa oo talaqaw lcilma can rasuuli illaahi wax ka baaqi a ah malaha lakin dadkii mujarad nabiga waa arkeen lakin ma naqaluhu canhu cilman min hadihi naaxiya farqiga udhexeeya marka hadda waxaa la weydiinaya saxaabada muctabariinta aladiina naqaluu cilma rasuul lah hal baqiya minhum markaasuu dadkii nebiga arkay waa baaqi waa macnaa anahum min asaxaaba lakin laysa macanaa man naqla cilma rasuuli wahuwa baaqin calaa qid lxayaa saas hadalkiisa waadix wey ayb uma ina kwn اlwaxidi minhm صaxaabiya taaratan yucrafu btawaturi ina kwn اlwaxidi minhum midkood inuu noqdo صaxaabi taaratan yucrafu btawatur ma u baahnaba daliil i wax la raadiy man yashuku ana aba bakrin min صaxaabati rasuuli الlahi aw cmar aw abu hurayra aw ibni mascuud wa wa wa waxaas oo dhan waxa raggaas waa rag mutawaatiriin inay saxaabo yihiin wa taaratan biاlistifaada alqaasira can اtawaturi istifaada alqaasira istifaada macnaha xafaafid kana gaadiso tawaatur macnaa shaygi inuu caani yahay laakin ma gaarin waxa weyaan wax badan ma gaarin hadda abyad ibn xamaal almaribi saxaabi waay badigiin hadda weligiin in maqlina laga yaabo dad waxaa jira saxaaba oo saxaabadooda itifaaq lagu yahay laakin laysat shurathm ka shurati abi bakrin wa cumar wa cثmaan iyo wixii lamid wa taaratan bian yurwaa in laga wariyo can axaadi الصaxaaba saxaabada midkood anahu saxaabiyun inuu yahay ninkaan saxaabiga nin kaloo saxaabi eri ninkaas saxaabi weyaan istamaca macana bالnabiy sal اllahu alayه wasalam ninkaan saxaabiga maadaama cadaala u yahay faاctiraafuhu liلصxbati ligayrihi fahuwa ihbaat lahu bالصxba tahbut lahu bidalika saas weya ayb wa taaratan biqowlihi wa ikbaarihi can nafsihi biqowlihi asiga qowlkiisa iyo wa ikbaarihi can nafsihi bacda hubuuti cadaalatihi cadaaladiisi markii sugnaatay kadib nin cadaaladii la yaqaanaa wuxuu ri bianahu saxaabi inuu yahay cid kaloo yaqaana male aniga wuxuu ri saxaabiga nabigaan la kulmay fiihi shaka waxaa leeyahay cadaaladiisa inay sugnaato tatawaqaf calaa anahu saxaabi وqبول صحاabtه كونهi صحاaبyا yتوqف عlى ثبوت عdاltه hda yتوqف عlى hda بعضهم طcن في hda in qofki laga ad waa dhici karta ninka an نفسه بkwنhi mثl hada يحdث kaثيirا oo dadkaas sرftl inaad dad ma arkan فlanan waa an ah, sheekhigu ahaan jiray maalin keliya meel la fariistay qofki inuu yihahdo بعيid ma ah marka masأalada ugu danbeyso <clears throat> dad baa nadr badan geliyeen ayb athaaniyatu midda labaad ilan waxau usoo qeybiyey aqsaam nukat nukat naafica axaduha athaniha liلصaxaabati basrihim khisiisaة wahiy anahu laa yusأl can cadaalati axadi minhm bal dalika amr mafruq minhu likownihim calى اliطlaaqi mucadaliina bnusuusi اlkitaabi wasunati waijmaci man yuxtaju yuctadu bihi fi lijmaaci min alummati ahamu nuqta waa baabkan weeyaan ama faa'idadan lisaxaabati waxay leeyihin biasrihim dhammaantood khasiisatun ay leeyihiin wa hiya khasiisadaas anahu shaniya laa yus'alu lama weydiiyo can cadaalati axadi minhum midkood cadaaladiisa lama weydiiyo manaa saxaabi waa in la yihaha unbaa ayaa la rabaa lakin hal hada saxaabi hiqa am laysa bihiqa hadal loo baahan yahay maaha bal dalika amrun mafruuqun minhu amar laga faaruqay waay waa likownihim ayaga ahaanshadooda cala liطlaaq duubduub mucadaliina ay yihiin kuwa la tacdiiliyey binusuus alkitaabi wa sunati wa ijmaaci man dadkii ijmaacoodii yuctadu bihi la tiranayo fi lijmaaci min alummati ah qaala allahu tabaaraka wa baa ilaahay u yihi kuntum khitaab wa hada alkhitaab yatawajahu ilى man kana mawjuda waqta nuzuul اlaaya wاluma tadkulu tabca kuntum khayra ummati ukrijat linnaas qiila itafaqa almufasiruuna calى anahu naskan waaridun inuu yahay fi asxaabi rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam wakadalika qaala tacaala wakadalika jacalnaakum umata wasطa litakunuu shuhadaa calى الnaasi jacalnaakum waa khiطaab awal man yanطabiqu wayatawajahu ilayhim hum الصaxaaba marka wajhul waxa weeyaan wasط macnaha waxa weeyaan dadka dhexdhexaadka ah laa cindahum guluw walaa cindahum taqsir litakunuu shuhadaa calى الnaasi wahada maxal shaahid لأnnahu laa yumkinu an yakuna الإnsaanu shaahida calى gayri ila bacda an yakuna cadla maqbula اcadaalati idan waxa weeyaan litakunuu shuhadaa calى الnaasi saas whada khiطaab maca اlmawjudiina xiinaidin waqaala subxaanaه wataعaalى muxamadu rasuul الlahi wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum undur sifaatkaas fiiri muxamedun rasuul الlahi weeyaan wاladiina macahu dadka asiga la jirane suxbatuhu ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum haadayni sharayni fiiri ummadda u bandhig hadda maanta hadida laba aayadan qaadid ruxamaa ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum kayfa hadihi lum alaayaat tantabiq cala lumma le fiiri hal ilumma ruxamaau baynahum khilaaf iyo xiqdi tafaruq dami sab shatmi kuma jira saxaabada say isku jeclaayeen iyo siday ummadda hadda tahay fiiri mawqifuhu min alkufaar wa mawqifu muslimiina fi hada alcasri min alkufaar kayf muwaalaad nifaaq amaala taqarub watazaluf ilaa haulaai lkufaar bal ilaa xaddi liqtidaai bihim qudwatan camyaa oo aanu arkaynaa in in fi kuli xarakaatihim wasakanaatihim anana nanduru ila dunya bicuyunihim wa nuqayimu alashyaa bicuquulihim hal hadihi umma taslux laa yumkin abada yani waa mujarad اsmi laa macnaa lahu raggaas ilaahay baa amaanaya wahuwa اladii khalaqahum wayaclamu damaa'irahum wاladina macahu ashidaau calى اlkufaar xamaau baynahum taraahum rukcan sujada fi wacd yqul ana cudw min umati muxamed walam yusali shahra walaa shahrayn walaa sana walaa sanatayn wahaulaai calaamathm alati tumayizum can اlbaaqina taraahum rukcan sujada kayf ya wa fi nusuusi sunati shaahida bidalika kahrat wa fi nusuusi sunati sunada nusuusteeda waxaa ku sugan ashaahidati bidalika arrintaas garaysa kahratun wax badan minha waxaa kamid xadiidu abi saciid amutafq almutafaqi calى صxatihi ana rasuula اllahi sal اlه alيه wasalam qaala laa tasubuu asxaabii fawladii nafsii biyadihi low ana axadakum anfaqa mila uxudi dahaba ma adraka mudda axadihim walaa nasiifahu hadalkan waxa weeyaan waa tanziil saxaaba maqaamha min rasuuli lahi sal اla alيه wasalam nuqdada koobaad nuqdada labaad hada hada اkalaam maqulu limutaahir الصaxaaba fi mutaqadimiin liannahu khaalid ibn اlwalid cabdiraxmaan ibn cawf wax dhex maray ay ku timid xadiidka khaalidaa lagula hadlay ood ogtihiin sayfullahi lmasluul nabigu ku magacaaba ya waxaa markii dhexmaraa la yihi cabdiraxmaan ibn cawn min asaabiqiina ila lislaam markaasaa waxaa la yihi asoo khitaabka loo jeedina khaalid waman kaana macahu min mutaahiri saxaaba yaa lagu yihi laa tusubu asxaabi markaasaa waxa weyaan madaxaad gacanta saaranaysaa in kaana hada tafdiil bayna asaxaabati anfusihim fakayna fakayfa yakunu alfarqu bayna man jaa bacda asaxaaba wa bayna asaxaaba kayfa yakun alfarqu yakun abcad hadii khitaabkan uu ahaan lahay muwajah liman jaa bacda صaxaaba alfarqu kaana ashad wa acdam laa tasubuu asxaabi fahuwa aladii nafsii biyadi walidalika waxaad ogaanaysaa xadiid axmed ibn xambal oo wariyay baa jiro oo leeyahay ina cabdiraxmaan bna cawf yadkulu janata xabwa waxaa la yihahda axaadiidta macduudada tasil ilaa tisca ilaa khamsata cashar في مسن في مسند أحمد قيل إنها موضوعة مkتلقة y حديث jira xadيiثkaas عبدالرحمن بن عوف ليس ممن يدخل الجنة حبوا إنما هو مiمن يدخل الجنة رأسا ومن المبشرين بالجنة لا تصبوا أصxاaبها caynina fوldي نفسي بيده baan ku لو أنa أحadكم midkiina أنفق ou بحي مثل أحd جبلka أحd wax lamidoo dahaban u bixiyo maa adraka ma gaari lahayn mudda axadihim axadkooda mudka uu bixiyey walaa nasiifahu walaa nisfahu waa lagala jeeda ayib marka yani ma aha mujarad xoolo la bixiyo mujarad salaad badan la dukada mujarad tabkii kahiiran mas'alada ma aha mas'alada waxa weeye mas'ala tacuud ila alyaqiin wa alcazm walxub fi llahi walilah mas'alada waxa weyaan waxaa leyihi fadla abu bakrin cala lummati la bikahrati الsalaaة wala bikahrati اlinfaaq wainamaa fadla calayhim bima fi qalbihi min alyaqiin masalada laisku soo dhaafiyo wajacalnaahum aimata yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yaqiin alaisku dhaafay walidaalika ninkaan wuxuu bixiyay hal mud u sadaqa ula baxay nina sadaqa jabala uxud oo la baxay bishahaadati nabiy ana hada aljabal laa yasil athawaab aladi yataxasalu saaxibuhu calaa hada mima yataxasalu calayhi saaxibu lmuddi sagiir marka waxaa kugu daliil waxaa weeyaan kahrat lacmaal ma aha masalada waxaa weeyaan yaqiinta iyo daafica iyo xubigaa qofka uu qabo yaa kala duwan uma ina alummata mujtamica mujm mujmicatun waxay ku ijmaacday calaa tacdiili jamiici saxaabati saxaabada dhammaantood inay caadilin yihiin waman laabasa alfitana fitantii ninkii dhex galo minhum kamide fakadalika asna waa lamid biijmaaci culamaai culamada ijmaacooda markaan qabano aladiina culamado yuctadu bihim fi lijmaac ixsaanan anagoo wanaajinayno lidanni bihim maladan u wanaajinayna saxaabada iyo wa nadaran anagoo fiirinayno ilaa maa tamahada lahum waxa ayaga u hormaray oo tamhiid waxaa la yihahda muqadimada oo min almaaafiri wanaagyaalka ah undur marka waxaa la yidhahda sida ibnu taymiya wagayruhu min aimati alcilmi ay leeyihiin saxaabada haddii xataa isdagaalameen markii camalkaas ay ka dhexdhacay la fiiriyo low xataa ana axadahum tacamada lidalika hada maqmuurun fii janbi maa qadamuu wadaxuu bianfusihim yani tasawaruu maanta oo kale adigoo waktigan joogta haddii lagu ka soo qaado walaashaa waa guursanaysaa haddii lagu yihahdo ka war oo diintii aayadaa soo degtay hala qabto hadii la yihahdo maxay idinla noqon lahay yani wa ayaga sidaasay leeyahay saxaabada nusuusta marka la amraya khamrada ha cabina waxaana samaynina wax oo anaga hadda sidii ood arrintaas aan kuu sheego o kale ulamid ah oo qabta la yihahda xabad uma dhaami maca dalika taqallabuu calaa anfusihim walidalika kufaartii kale waa diiday awaamirtaas oo dhan maanta inta ujeesta maanta saan qabto maxaan muxaram weeyaan biri saan weeyaan in la yihaaho la qaato min asifr laga bilaabo iyo dhul biyaa islaam ninka ku dhashay hooyadiisi iyo aabihiis wax kasoo gaaray muqaarana ma noqon kara walidaalika nin gaal aho maanta islaamka soo galay haddii loo sheego awaamirta islaamka jumlatan waaxida inuu ma qaadan karayo badigi waxay u baahan tahay tadaruj bihi qaliilan qaliilan xataa eh, iimaanka qalbigiisa uu ku weynaado marka nimankan siday meesha usoo bilaabeen nin og inay qoortiisa mucarad lilqatfi inay tahay wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhaطafakum الnaas dad yaa diin la yimideen alacdaa kahiiruuna muxaatuuna bihim min kuli makaan macnaheedu waxa weeyaan inaan dhintaan diyaar boqol kiiba boqol u ah dadkaadii caadadaadii dhaqankaadii qaraabadaadii ummadaadii acraabtii oo dhan ad ka dhex baxday annagana caado yaroon aabayn hooyadinka soo gaar oo mucaarib lnusuus wamusaadima laha yaan yan aanaaana ka tegi karin an maanta dhan waxawy waa meereysanayna faqriga udhexeeya dadkaas iyo dadkaan wax isla bardhigi kara ma ayib marka fakaana allah subxaana watacaala akaaxa alijmaaca ilaahay ijmaaci inuu yani ufuray baa dhici karto calaa dalika likownihim waayaga ahaanshadooda naqlat ashariicati shariicada ay soo guuriyeen awgeed yaa ilaahay ummadda wuxuu ku ilhaamiyey in lagu ijmaaco inay mucadaliin yihiin liannahu haddii ayaga hadal la gelin lahay oo cadaalatu fulan sida ruwaati kale laisku khilaaf ma min raawin min aruwaati aladiina cudiluu ilaa fiihim man intaqada oo le ibnu cabaas wathaqahu fulan wathaqahu fulan ibnu cabaas takalama fiihi fulan khalaas marka ninaa wuxuu kule ibnu cabaas axaadiidiisa ana ma aqbal liana fulana dacana fiihi khalaas abu hurayra kadalika abu fulan kada marka shareecadii o dhan banaan cilay kusoo dhicila athalithatu akharu saxaabati xadiidan can rasuuli lahi sala allau alayh wasalam abu hurayrata abu hurayra yaa uga badan wa ru'ya dalika can saciid bni abi lxasan waaxmed ibni xambal wadalika min adaahir uu kamid yahay aladi laa yakfa calaa xadiiiyin nin محadثa kama qarsooma inuu أbو هريرة uga xadيiث badan yahay yaعni أxاadiثna soo gaartay أbو هريرة huwa أكثرha xadيiثا lakin laysa huwa akharuhum riwaayatan asiga bishahaadati abi hurayra yaa wuxuu ri laysa axadu mini akharu xadiiثa can rasuuli الlahi ila k ila ma kana min cabd llahi bni camr bni caas buri fainahu kana yaktubu walaa aktub lakin cabdالlahi bni camr اlcaas galba calayhi الzuhd wاlcibaadaة falam yataصada lلtaxdiiثi kama taصadىa abu hurayrata lahu sidaasa lagu kala duwan yahay rag badan oo abu hurayra sax waaye waktiga uu nabiga la saaxibay fi caami khaybar sana saabica lilhijra u islaamay macnaheeda waxaa weeyaan saddex sano oo weliba wax dhiman uu nabiga la noolay wanaqala kula hada laakiin saddex sano oo kula xarakaati nabiy wa aqwaalihi soo guuri intay kula noqonaysa liannahu min yawmi an saxiba lam yufaariqhu abu hurayra sidaasaa keentay axaadiidiisa iyo asbaabta uu xadiidka usoo maray dhibaatada usoo maray wax la koobi kara ma ah marka dad badan hadda khulafaau raashiduun nebiga in badan ay aada ula saaxibeen laakiin acmaashii kale siyaasadii biidaarati lumuur lam yatafaraguu mila abi hurayra litaxdiid abi hurayra hawl iyo wadiifu ka dhigta saasaa farqiga keentay in lagu kala duwan yahay ayib wahuwa wahuwa awalu saaxibi xadiiin saaxibu xadiid waxa weeyaan yani ninka oo xadiid wale awalkiisa asagaa uu imaanaya sidaas le awalu awalu saaxibi xadiid bimacnaa akharuhum xadiida وbalغnaa can abi bakr bn abi dawud الsijistani qaala raأytu abaa hurayrata fi الnawmi wa ana bsijistan buri usanifu xadiiثa abi hurayra faqultu inii la uxibuka faqaala wuxuu ri ana awalu saaxibi xadiiثin kana fi dunya yani anaa dadka uga xadiid badnaay waa riyadaas riyada fi baab bishaaraat iyo waa galaysa lakin fi baab اxtijaaj maa hadda haddaanan aan waaqic kala hayn karin oo axaadiis laga badan yahay abu hurayra hadday jiri lahayd ru'yadaan dhihi kali mayn hada daliil calaa ana abaa hurayra akharu xadiisin min gayri ictibaarin bi hadi ruya la dhihi maayo laakiin ru'yada waxa jira hadday waafaqday ahlan wasahlan wax maqan oo kale bishaaraad bay kuu sheegteen ahlan wasahlan laakiin axkaam lagu dhisi mara sida hadhowti usan nin noo imaan usan nebin iska inga dhigeen waxaanaan arkay ninaa shareecadii cagsigeeda arkay ou le waxaanaan arkay waa in in la fuliya wa waxa weyaan kharaabit weya وعn أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ستة من أصحاaب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواaية عنه wacumiruu fiiri waxaa sababta keentay tacmiirka cumrigooda dheeraaday waxtiija ilaa maa cindahum sidaas weyaan waxaa kamid abu hurayra wbn cumar wcaaisha wajaabir bn cabdillaahi wbn cabaas waanas wa abu hurayra akharhum xadiiثa waxamala canhu hiqaat haaulaai mukiruun abu hurayra wabn cumar wacaaisha wajaabir bn cabdillaahi wabni cabaas wa anas haddaad mid kastaba taariikhdiisa aada fiirisa bacda nabiy sal alla alayh wasalam akar min hamsiina sana u noolay abu hurayra thamaaniya hamsiinkii u dhintay ibn cumar sabciinkii u dhintay caaisha eh, fi xuduud sita wa hamsiin jaabir bn cabdillahi min aakhiri maa maata min asxaabi rasuuli illahi wahaakada anas waaba la wada yaqaan waaba keeni doona marka raggaasoo dhan sidaasay ahayn laakiin rag badanoo oo ayadana lahaa jirto abu saciid alkhudri cabdullahi bni mascuud majmuuca oo iyagana axaadiis aan yareen laga wariyaa jira laakiin ulaai fi lqima ayagaa ugu xadiid badan sababtana cumrigooda raagay ummadii oo cilmigooda u baahatay sidaasaa keentay uma ina akhara saxaabati saxaabada bedigood futya turwa futwa fatwana waa la dhihi karaa futyana waa la dhihi karaa futya asxaabada waxaa ugu fatwo badnaay futyado turwa la warinayo ibnu cabaas uma ina akhara khabarkeeda ibnu cabaas waay jumladan turwa waa sifa lifutya futyadoo turwa la warinayo ibnu cabaas weyaan saasa leedahay balagana can axmed bni xambali qaala laysa axadu ma jiro min asxaabi الnabiy sal اlه alيه wasalama yurwىa canhu fi lfatwى akharu min ibn cabaas bu waaas waxa weeyaan cilmigaas wuxuu ubaahan yahay cilmi oo oo madiid min alcumri lagu keenay inuu ibn cabaas ugu fadbadin waxay ubaahan tahay mawsuuca cilmiyo dadka xufaadka waxaa loogu imaan jiray اktisaar liariiq waxa adiga maanta hadaad raadso aadan gaari karin yaa fi laxda waaxida lagu siinaya lanna macaashu maca haaulaai wacalimuu siyara kulihim wamarwiyaati kuli waaxidi minhum haddii axmed ibn xambal yihahdo cadid lana xadiid ibn cabaas fi layla ataa caleyhi jamiica marka xukumkaas isagaa ku siin karo laakin nima waxba aan xifdisaneen haddii yihahdo aniga waxaan gaarayaa man huwa akharum futya ma keeni kari marka kelimadan qaliilkaa takdacu liculuumi saabiq intaas oo dhan waruwina can axmed bni xambali ayda anahu qiila lahu waxaa loo yihi man ilcabaadilatu cabaadilada yaa la yihahda cabdullaahiyaasha yaa weeyaan saas w faqaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cabaas wcabdullaahi bni cumar wcabdullaahi bni zubayr wcabdullahi bni camrin ibni caas wa qiila lahu waxaa la yihi fabnu mascuudna maxaad ugu dari wayso cabdullahi bni mascuud qaala wuxuu yihi la laysa cabdullahi bni mascuud min alcabaadila yani lays anahu laysa ismuhu cabdi ma cabdullahi ma ah ma ah cabdullahi ibn mascuud a la yihahda laakiin curfiga istilaaxan markuu yimid oo cabaadilada ahayd waktigaas waxaa noolaay afartan cabdullahi ibn mascuud mutaqadim waay waxa weeyaan halaathiinaadkii u dhintay nabiga alayh salatu slam hijradiis raggaana waxa weeyaan ilaa halaatiin ay ka dambeeyeen marka dadkiiba waxay yihaahdeen hada alqowl ajmac caleyhi alcabaadila rawaynaa canhu اcabaadila marka cabaadiladaas almaqsuud minhum haulaai اmutaakhiruun laysa ana cabdاllahi bn mascuud aql minhum bal huwa shaykhhm jamiica waafdal minhum biاطlaaq ma fi ay kalaam laakiin istilaaxan cabdullahi bn mascuud waa ka hormaray waa gadaashiis u yimid ayb taas weeyaan qaala alxaafidu axmedu albayhaqiyu fi ma ruwinaahu canhu wa qara'tu bkhatihi wa hada wuxuu ri ana bna mascuud taqadama mowtuhu baa hormaray wa haaulaai caashuu way noolaayeen gadaashiis xata اxtiija ilaa cilmihim cilmigeeda inta looga baado faida اجtamacuu calى shayin qiila waxaa la yihahdaa hada qowl اlcabaadilati aw hada ficluhum marka ma aha in dadka laga bixinayo ma ahe istilaaxan markuu yimid ayaga un baa joogeen dadki kaloon joogina soo geli maayaan qultu waxaan ihi bur wayaltaxiqu bibni mascuud waxaa meeshaas waxaa gaarayo oo haleelayo fi dalika saa'iru lcabaadilati cabdullaahiyaasha baaqiyooda almusamayna lagu magacaabo bicabdillahi min asaxaaba wahum naxwu mi-atayni wa cishriina nafsan dadka kale oo saxaabada eh oo cabdullaahi lagu magacaabo sidii ibnu mascuud usan usoo gelaynin markii cabaadilada la ilaaqay iyagana ayna usoo gelaynin saas wa walow kaanuu miman kanuu fi cadi haؤulaaءi liana الاصطilaax khasasa haؤulaaءi biasmaihim liannahum fuqahaa wa min aلصaxaabati اlmashhuuriin hadday jirto dad cabdullaahi la yihahdo oo min alacraab kamid e laysa lahu fi lmas'alati shay liannahu laysa lahu qowl yunqal walaa mas'ala tucmal marka magaci cabdullaahi waaye saxaabi waaye mutaahir waaye lakin laa yadkul fi hada الاصطلاح كما أن بن مسعوud تqdma وخرجa بتأخrihi بتqdmihi faunaasu aakharuuna ayda kharajuu min hada اmصطlaح bاctibaar aakhar لأnahum laysuu bfuqahaa لأnahum laysuu mashhuuriin لأnahum لأnahum waliba musanifka hadda wuxuu uri naxو miatain وacishriin ciraaqi rag badanaa kaga daba yimiday aladiina alafuu fi الصaxaaba waxaa weyaan saddex boqol iyo dhowr صaxaabi baa jirto mid kastaba cabdullahi la yihahdo miataynta waa laga badan yahay waruwina can caliy bni cabdillahi اlmadini qaala wuxuu uri lam yakun min asxaabi الnabiy sal اllahu alayه wasalam kamid ma ahayn axadu lahu asxaab leh asxaabtoo yaquluuna biqowlihi fi lfiqhi ilaa halaaثatun mooye cabdullahi bnu mascuud wazayd bnu thaabit wbnu cabaas radia allahu canhum kaana likuli waaidi likuli rajuli minhum wuxuu lahaay asxaabu yaquluuna biqowlihi wayuftuuna الnaasa ay bifatyaahu bifutyaahu nafs nafs alkalaam weeyaano cabdullahi bn mascuud wasala ila alkufa wa jalasa hunaak faltafa xawlahu majmuuca min atalaamiid hada صaxaabiyu rasuuli illah fakanuu yas'aluunahu wayasduruuna can fatwa marka majmuuca buu yist cabdullahi bn mascuud kana faqihan wa huwa macruuf aladi qaala law calimtu rajula aclam minii bikitaab illahi tablugu libl lasaafartu ilayh cabdullahi bn m ibn cabaas laysa bibaciid nabigaaba ugu duceeyey allahuma calimhu atawiil uba nabiga ugu duceey zayd bnu thabt thaabit wahwa saaxib alfaraaid afradukum zayd bnu thaabit nabigaa saas uu taskiyey الshaafiعي min ashad الnaasi taqayuda bkalaam الnabi sal اله alيه wasalam akada fi lfaraaidi madhaba zaydin lianna wuxuu taskiyanba nabiga ka haysta anig khalas lan acdila canhu biqowli gayrihi wailaa ma macnaa afradukum zayd wa ana ukhaalifu kayf yani kalaam jamiil waruwina can masruuqin qaala wajadtu cilma asxaabi الnabiy sal اllahu alayه wasalam intaha ilى sittati ilى sitatin cumara wacaliyin waubayin wazaydi waabi darda wacabdillahi bni mascuud war iska waadixa weyaan saxaabada rasuulillaahi cilmigooda haddii lasoo aruuriyo intay dadkaas yaqaanin kama baxsaneen waa saas weyaan ilaa sittatin cumar wacali wa ubay bni kacb wa zayd thaabit wa abi darda wa cabdillahi bni mascuud ayib uma intahaa cilmu haa ulaai sita ila thnayni caliyin wa cabdillahi hadda kuwaa cilmigooda haddii la fiiriyane kama baxsaneen cali iyo iyo iyo cabdullahi bn mascuud intay yaqiineen yani waxa weeyaan cilmi iyadoo la wada leeyahay iyo haddana lasii kale cilmi badan yahay sidaas weyaan markaasaa waxaa la yihi kayfa yantahi cilmu haaulaai maca ana maxaan ku irahdaa caliyun iyo cabdullahi bn mascuud qabla zayd bn thaabit iiba dhinteenba marka zayd kayfa yacuudu cilmuhu ilaa man taqadama mowtu calayh kayfa yakun marka manaa usuul cilmiya laga hadlaya takriijaat badan baa jirta laakin dhib ma laha waa ijtihaad hada qowl limasruuq walaa yamnac an yakuna fi saxaabati milu haulaai fiqan laaya abada hada asiga waxaa laga yaaba ani nin aan arkay wallahi ninkaas dadka cilmigiisa waa badan yahay aan leeyahay waana laa aclamu laakhariin marka laa yacni anani uhbitu hada اlinsan ani anfi can gayrihi man yushaariku fi hadihi الصifa wahada kaثيir jida الآن لا نقدر أن لا نقول إن عمر أفقه من من أبي بكر لا يقول بذلك أحد وروينا نحو عن مطرف عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء اجتهادات inay tahay وروينا عن الشعبي قال وxuu ri كان العلم يؤخذ cilmiga waxaa laga qaadan jiray عن ستة من أصحاabi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وكان cبداللahi cمر وcبداللahi وزayd yushbihu cilmu bacdihim bacda waxa weeyaan dadkan cumar bn khadaab iyo cabdullaahi bn mascuud iyo zayd bni thaabit cilmigooda waa isku dhadhawaay buuri wa kaana yaktabisu bacduhum min bacdi lianna waaa dadka waxaa keeni karo fiir hadda mantiqo kasta manaatiqda caalamkaa hadii nin u cilmiga ku caan baha cilmigaas yantashir fi tilka almantiqa wayakunu haulaai talaamiid cilmuhum qariiban bacduhum min bacd sidaas marka dadkan isku dhawaayeen suxba gaar ah ka dhacaysay kaanuu yatabaadaluuna maa cinda hada yantaqi ilaa maa cinda hada wamaa cinda hada yantaqi ilaa ma cinda alaakari marka cilmigoodii waa isku dhawaayey wa kaana caliyun walashcariyu wa ubayun yushbihu cilmu bacdihim bacdan wakaana yaxtabisu bacdu min bacdin yani sidaasay suxbada ugu dhexaysa waruwina can alxaafid axmed albayhaqi ana shaaficiya dakara asaxaabata fi risaalati alqadiima maa wasalatna wa ahnaa calayhim bima hum ahluhu yani amaantay mutaysteen oo ku amaanay bima huwa ahluhu hadaad maqashay saas wa bima hum ahluhu waxaa weeyaan in xaqa ay lahaayeen aadan ka gaabine mubaalagaad madxi aan jirno oo de oo ilaa xad lguluw gaarsiinayo marka afnaytu cala rajuli bima huwa ahluhu bimacnaa wuxuu ku sifoobay aan ku sheegay markaasuu wuxuu yiri uma qaala wuxuu yiri wahum fawqana fi kuli cilmin واجتهاad وورع وcqل وأمr اstdrika bه علم واsتنبط bه وآراءهم lna أحمد وأولى bna min آrائna عindna لأنfusina كلام جميل yunbiu can yaqiini fi lqalb markaasuu uri wahum fawqanaa fi kuli cilmi saxaabada cilmi kasta way naga badan yihin sidaas weyaan waana waaqica weyaan wax ooda la isla muqaabaleyn kara ma baahdo fi kuli cilmin waijtihaadin ijtihaadkana way nooga sareeyaan haddii xataa masalada nas aynu ku soo aroorin oo la yihaahda aqrabuhaa nusuusta ha loo raadiye meesha ugu dhowdaha eedaa naga fiican wa waracin wa caqlin na way naga fiican yihiin way naga waracsan yihiin oo xalaal miirato weeyaan caqligana way naga wanaagsan yihiin wa amrin wahm fawqana fi amrin fi kuli amrin istudrika bihi cilmu cilm amar kasta oo cilmi lagu gaaro way nagaga fiican yihiin waاstunbita bihi oo cilmiga lagu istinbaadsadane way naga fiican yihiin wa aaraahum lana axmed bul aara wa aaraahum lana ra-yaalka ayaga ay leeyihiin oo noola soo guuriya yaa axmed noogu mahadis badan wa awlaa binaa ayaga saa noo fiican min aaraa'inaa cindana lianfusina aaraada annaga aan isku nidhaahdo aaraadoodaa nooga fiican walidalika nasa fi kitaabihi risaala alakhiira alati katabaha fi masr ana qowla asaxaabi ida intashara walam yuclam lahu mukhaalif faana ana shaafici yaqul inanii axtaju bihi طبعا qول الصحاaبي من المسائل المختلف فيها هل هي حجة أم لا لكن إمام الشhافعي على qولي هذا لأنهم أعقل وأفضل وأولى وأقيس وأعلم وأورع وأكثر اجتهادا وعلما taas waxay keentay inaan ra'yigooda qaata buuri dad baa waxa weeyaan bacd الفqهاء المتأخiriin min غرائب dadka min سkriyة الqadr ay yihahdaan waxa weeyaan ينتقدون على الإمام الفلاني لأنه يحتج بقول الصحابة والصحابي ليس بمعصوم يمكن أن يخطئ في الاجتهاد وهو طيب كلام جميل وهذا الإمام الذي أنت تدافع عنه ولا تخرج من قوله لا شبرا ولا ذراعا هل هو معصوم يعني هذا هو مفارقات الكلام تاسوية الرابعة روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عدة بمعنى عن عدد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحوري ومن يضبط هذا مدكا يا كوبي كرو شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أربعون ألفا ninkaas يصف لنا حالة لم يكن موجودا فيها لكن لما تحصل عليه من wa khabarihi biaqwaali اaqwaam yuu noo soo naqlinaya liannahu maa kaana axadu axfad min abi zurcata waabi xaatim fi cadihima undur su-ila can cidati man rawaa can nabiy qaala waman yadbidu hada shahida maca nabiy xajat alwada arbacuuna alfa wa shahida macahu tabuka sabcuuna alfa tabuuk waxaa weeyaan waa adda dhulka sacuudiga ku taala min aljihati algarbiya bayna alurdun wa bayna tabuk waxa weeyaan filistiin ay diris la tahay markii madiina laga soo baxo ilaa tabuk akthar min hamsimiati kilomitr yaa udhexaysa dhul jibaal ah oo wacir maraan ku safray waxa weeyaan wax oo aada dhihi karti baabuur aan lagu gudbi karin xataa yani haaulaai mashow biaqdaamihim yansuruuna diin allahi walaysa lahum hamun gayra tawsiic ruqcati lislaam wa rafci raayat lislaam markaasaa nin xamaalat lxatab jaalis fi beyti min abnaai xalibi nigo nito ah wuxuu ku leeyay saxaabada rasul illahi waxa yihiin malaha kalaam cajiib ayb waruwina can abi zurcata ayda anahu qiila lahu alaysa yuqaalu xadiidu nabiy sala allahu alayh wasalam arbacata alaaf xadiid ninka imaamka cilmigiisa hadaad lasoo rabti in la baxdin istihaara lagu sameeya marka waa la kici waaa ii lama dha xadiidka nabiga lagasoo guuriy jumle ahaan marka lasoo aroray afar kun waa sow lama dhihin ur alayl qaala waman qaala dalika yaa sidaas yiri qalqala allahu anyaabahu macnaa ilka allah ka tuuro saas wa hada qowlu zanaadiqa bu zanaadiqa zindiq waxa weeyaan man laa diina lahu waman yuxsii xadiida rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam yaa koobi kara xadiidka nabiga qubida rasuul lahi sal alه wasalam can miati alfin وarbacata cashara alfan min asaxaaba nebiga waxaa laga oofsaday oo noolay markuu dhimanayo boqol iyo labaatan iyo afar kun oo miman ra'aahu wa samica minhu buuri qowlkan sanad looma haya l abu zurca oo loogaga wariyey sanad haabit ah laakin qowlka haabitka bisanadina inuu yihi lanahu taxdiidka yaa keeni kara inuu yiraahdo boqol iyo afar iyo labaatan kun waxa weyaan tirisay ubaahan tahay ijtihaad iyo mujarad takmiin laguma keeni karo laakin qowlka macquulka ah, alqowl thani masnud almusnad ilayh waxa weyaan inuu yihi twufi rasul can akara min miati alfi marka taqdiirkaas waa la ogol yahay liannahu markaa fiiri saxaabati rasuulillahi manaadiqi ay deganaayeen mudunta ay deganaayeen taqdiir waa la samayn kara lakin ina tiraa bitaxdiid intaas weyaan tirisa gooni ay ubaahan tahay wa fii riwaayatin waxay ahayd miman ra'aahu wa samica minhu yani twufiya rasuul اlahi kada miman ra'aahu wa samica minhu faqiila lahu ya abaa zurcata haaulaai ayna kaanuu wa ayna samicuu minhu boqol iyo afar iyo iyo labaatan kun intay ku dhex jireen alayiri markaasuu yihi ahlu lmadiinati wa ahlu maka waman baynahumaa walacraabu waman shahida macahu xajat alwadaac xajaة اlwadaac kul ra'aahu wasamca minhu bcarafa ir markaa xujada abu zurca wuxuu ri cadad ahaan diliila manaadicda ay deganaayeen lanno nebiga markiu dhimanay khaliijka lagama wada bixin oo weli islaamka kamuusan bixin laakiin meeqa kun baa madiina deganaan karto meeqa maka deganaan karto manaadicdaas mahuula bay ahayd min bayni maka ilى madina akar min hamsa miyati kilo waxaa weyaan mahula quraa iyo umad acraab dhamaa deganay waman shahida macahu xajat alwadaac ila lyaman rag ka yimideen ay ay jireen kulun ra'aahu aahu minhu waxaa weeyaan in ummadaas aragto laysa waxaa weeyaan dadkaas waktigaas imaan qaata nebigoo joogo maqsad buu noqonayaa inay raadiyaan inay arkaan aqala taqdiir haddayna ka warinin lannahu nabi moxamed alayh salatu sla rasuulu rabi اlcaalamiin oo weliba diintiisa markay intishaartay oo daklat اlqaba'il waxa weeyaan maanta xadad yar hadduu meeshaas ka dhaco inaad oradood adig korta egtaad jeceshahay baabuur yar haddii isku dhacaan anta turiid an taqifa caleyh watandur fakayfa ida qiila laka ina bilmadinati nabiyun bucitha wadaca annaasa ila diin اllahi kayfa yucqal iska dhaaf muslimiinta gayr muslimiina u imaana inay inay arkaan ayb markaasuu wuxuu ri qaala lmualifu uma inahu اktulifa fi cadadi طabaqaatihim wa asnaafihim wالnadaru fi dalika ilى الsabq bاlislaami wاlhijrati wa shuhuudi اlmashaahid اlfaadila maca rasuuli اlahi sal اllahu alيه wasalam ilى akhirih qaala lmualifu uma inahu اktulifa waa laisu khilaafay bu ri fi cadadi طabaqaatihim saxaabada طabaqaadkood intay uqeybsamaan darajaadka ay leeyihiin iyo wa asnaafihim wالnadaru fi dalika midkaas in la fiiriyana waxay ku timaadaa ilى الsabqi bاlislaami iyo wاlhijrati in loo fiiriyo islaamka si uu kala hormarayn iyo hijradooda iyo wa shuhuudi اlmashaahid اlfaadila maca rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam biaabaa'ina wa umahaatina wa anfusina huwa yani waxaan ku furanaynaa rasuul allahi biaabaaina wa umahaatina marka tabaqaadka me ascab shay wa waxaa weeyaan markii laisku aruuriyo liannahu yani camali ma aha in la yihahdo mathalan tasaabiquuna ilislaam yaa ugu horey waa la isku khilaaf ayib haddii la yihahdo marxalada labaad dadkii aladiina aslamuu bimakata waa waa soo koobtay ahlulbaycati alcaqabati lula athaniya haddana waxaa soo aaday maala almuhaajiruuna ilى اxabsh alhijra اlأulى alhijra الthaniya ahlu baycati ridwan wa wixii markaa soo gelgelisid ahlu badrin ahlu uxud wawa ninkii waxaad arkaysaa saxaabi kale kula hadihi mashaahir qad yakun miman aslama bimaka qad yakun min ahli daari arqam ibn اlarqam qad yakunu min man shaaraka fi gazwati badrin wa fi uxudin waqad haajara kayt halkii qofaa wuxuu soo laabanaya inta dabaqaadka o dhan marka waa lagu daalaya walidalika asaxaabatu kuluhum طabaqa waaxida maca ictiraafina anahum fi ma baynahum yatafaadaluun saas in la yihahdo wajacalahum alxaakimu abu cabdillaahi wuxuu ka dhigay ithnatay cashrata dabaqatan laba iyo toban dabaqa u qeybiyey wa man zaada calaa dalika walasnaa نطول بتفصيل ذلika bu لأن wuxuu og yahay wax laga baxa laga dhamaanaya ma aha waxaa muhim anaga dowrka maanta aan leenahay ninkii wax kari karo inuu kutubta laga alifay ou akriyo wa an yacrif ana hada صaxaabi waxaa lagu garan karaa qofkan saxaabi waxyaalaha macluumaadka uu suganay ina taarikhdiisi markay akritis manaaqibtiisa iyo fadliga iyo dowrka u cayaaray markii taarikhdiis lagu sheegay hada mima yurasikhu lmacluuma fi dihnik ninku faan wuxuu soo qabtay waxaasuu sameeyey mubaarasuu ka qeyb galay qeyd j manaha jeeshkaasuu hogaaminayay masalan eh, gabadhaas fulaan guursaday wiilkaasu asiga dhalay macluumaadkaas oo dhan waxa weeyaan ninkaas marka wa ku sugnaanay waxaa lagu baran karay taraajimta kamid alkhaamisatu ah. afdaluhum cala liطlaaqi abubakrin uma cumar labadaas ba iskuma khilaafsana ijmaac waa inay kala horeeyaan fi صaxiixi الbukhaari وmslim kuna nufaadilu asxaaba rasuuli الlahi fanaqulu afdaluna abu bakrin uma cumar nabigana ou maqlaayo wax dhahin wasukuut الnabiy calى dalika daliilun calى ish uma ina jumhuur الsalafi waxa weeyaan salafka waxay qabaan calى taqdiimi cuثmaan calى caliyin laga hormariyo bmacnaa ana cuثmaan afdal min caliy in la yihahdo waqadama ahlu اlkufati min ahli الsuna kuwa kale اctibaar ma laha oo hadda shiica dhihi ka sugi maysid anahum yufadiluuna abaabakrin calaa caliyin anahum kafaruu abaabakrin min ajli caliyin siday sheeganayaan waxaa weya min almufaaraqaat alcajiiba nin majuusi oo islaamka hadda hadduu soo galaba afiyada ay nadar tahay yaa wuxuu ku leeyahy ana ana atacasab liali lbeyt akthar min tacasubi abi bakrin lahum yani abu bakr baa a dulmi ku sameeyey anaa unsifuhum u leeyay nin eh, alkhumayni wa aayaatuhu oo nin majuusi ah wuxuu leeyay quraysh dhexdeeda anaa aalubeytka xaqooda garanaya haaulaai aladiina caashuu jaahiliyatan wa islaaman hum acrafu minka milyuun mara bixaqi aaliilbeyti calaa ummati muxamed sala allahu alayh wasalam laakiin mas'alada markay tahay hadmu shariicati bisababi tamasuki ashyaa yutalaacaw biha calى adhaani الfuqراء والmasaakin masأalo kale weeyaan lakin abu bakr laa yacrifu xaqa ahli الbeyt wa anta aladi tacrifu xaqa ahli الbeyt wahada غariib jida ayib marka wuxuu iri musanifka waqadama ahlu lkufati min ahli suna caliya calى cuثman wabihi qaala bacd الslf minhm sufyaan الthawri awala uma rajaca ilى taqdiimi cusmaan lanahu waxa weyaan markii aqwaashii kale u arkay sufyaan waa thawri waa kufi wa ruwiya dalika canhu wa canhum ayda waxaa ka qaatay alkhaaabi khaaabi iyo majmuuca kale waxay li ali afdal min cusmaan wa minman naqla canhu min ahli xadiidi miman nuqila canhu waxaa kamida ninka laga soo naqli min xadiid taqdiimu aleyh alaa cuثman maxamed bn isxaaq bn khuseyma saaxib صaxiix kitaab tawxiid uu leeyahy cali bu a fadli badan wax oo dhici karta weeyaan mas'aladii layskuma diidan labadooda laba khiyaar inay inay daraja thaniya bacd abi bakr cumar in umada ay ka fadhibaen lakin labadan yaa horeeya wax iska sahal weyaan walidalika ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh markuu yimiday mas'alada taqdiimi cuثmaan calى caliyin aw caliy calى cuثmaan mas'ala takdac likathiiri min alijtihaad ib mala buuri laakiin mas'alada aan in laga murma ay ahayn taqdiimu khilaafati cuثmaan wa hubuutihi lahu alkhilaafa qabla caliyin ninkii ku dooda buu yihi huwa adalu min ximaari ahlih alkhilaafa shay walidaalika jumhuur salaf waxay qabaan fadluhum sidii ay khilaafada ukala horeeyeen iyay ukala fadli badan yihiin yani waa waa laakin in khilaafadooda la yihahdo khilaafada cuhmaan ma jirin batil bay ahayd liannahu taqadama calaa man huwa axaqu minhu in sidaa lagu galo hada adalu min ximaari ahlihi bu mas'alada hubuut اkhilaafati lahum calaa hada tartiib laa yujaadilu fihi ila ximaar ahli lakin masأala alfadl fi ma cada khilaafa ninkaan ninkaan waa dhici kartaa wax laga imaan kara wa taqdiimu cuثmaan in la hormariyo huwa aladi istaqarat calayhi madaahibu ahli asxaabi اlxadiid wa ahli الsuna buri ahli الsuna oo dhan wa juz min minhum ahlu اlxadiid waxay ku dhamaatay fi الnihaaya ana cuثmaan afdalu min min caliy walidalika daara qudni maadri musanifku inuu sheegi doono in kala ma aqaan yaa laga soo naqliyey bikalaam jamiil wuxuu ri man qadama caliyan ala calى cuثmaan faqad azraa bilmuhaajiriin walansaar liannahu markii labadoodii khilaafada isugu soo hartay cumar jacala alkhilaafa shura bayna sita minhum caliy wacuثmaan cabdiraxmaan bni cawf wa lixdoodii markuu dhigay dhexdoodii waxay isugu soo hartay marka cabdiraحmaan ibn cawf iyo cuثmaan ibn cafaan iyo cali bn abi aalib cabdiraxmaan ibn cafaan naftiisa asaa bixiy wuxuu hi aniga anaa isbixinaya laakiin isbixinta aan saddexdiin idinka dhex bixiyey waxaan khiyaar u leenahay labadiina idinkala rajax markaasaa i waa raalli aan ku noqon ninkaad rabto magacaabo marka isla markaa wuxuu heli karay inuu yihaahdo fulana khaliifa ah lian cahdiga saas u ahay wamaca dalika ma samayn xataa laa yuxamil lumma biman laa tardaahu waa keyrkiisao ka fiican uu joogo اstashaara الmhaajiriina wاlanصاr wman kana min aصxaabi rasuuli الlahi xatى النisaء fi khudurihina markaasuu codkoodu soo arooriyey markaasu wuxu lamaa ra'aytuhm laa yacdiluuna cثmaan ilى caliyin waxaan ihi bu cثmaana sida ugu dhiibi kulligood marka daara qudni binاء calى hada الاktiyaar ma mعنى اجتimاع الأنصاr والمهاaجirين وhm بالمdينة وإجmاعهم عlى إعطاء الخليفة الخلافة لعثمان qبل علي dليل عlى تفضيلهم لعثمان علي علي wa kلاam faad kلاam واadح weya waxaan aada ula yaabaa waxa weeyaan nimankaan raafidood oo maalin kastaba jirka noo garaacaya dhiiga iska keenaya yabkowna calىa umuur maca ana المصيبة asla sideeda muslimka inuu ku sabro mas'aladan ay ay dhamaataa loogu talagalay in in ilaa qiyaami saaca in maanta dhan eh, sabaq laysku garaaca laysa min diin illah fi shay waxa weyaa naagihii oo nabiga o laysa mina man daraba alfuduud washaqa aljuub wadaca bidac aljaahiliya bay qeyb ka tahay laakiin kaba soo tag b mantiq ahaan markan unu nimaado alطariiqa alati qutila biha cuhmaan hiy alati tastadci an yubkaa calayh akar min alariiqa alati qutila fiiha علي بن أbي طالب أnت qاrنوا bين الحاalتين kيf tkun yتبين لkم الحق طيب wuxuu ri وأmا أفضل أصناaفهم صنفا markii صنفi صنف l hadda شhص soo hadlna markii hadda afartaasaa lasoo sheegay waxaa ku xiga بقية العشhرة المبشرين بالجنة ayaa ku xiga سعد iyo سعيد عبدالرحمن بن عوف زبير العwام whw tobankaas ayaa ku xigto lakin sinfi sinfi hadii la yihahdo faqaala abu mansuur albغdadi الtamimi asxaabuna mujmicuuna calى ana afdalhm alkhulafaaء alarbacatu ثuma sitaة اlbaquna ilى tamaami الcashara ثuma albadriyuuna ثuma asxaabu uxudi ثuma ahlu baycati ridwan bxudbiya whakada waa mawaaqif waay waxaad dhihi kartaa ahlulcaqabati اlأulى ayaa kasii fadli badan lannahu islaamka asoo maka ka dhaqaaqi weey raggii meesha ka soo saaray nebiga u iktiraaxay inuu madiine usoo naqliyo afdal min man jaa bacdahum marka waxaa weeyaan masaa-il oo badan wa qultu wafii nafsi wafii nafsi lqur'aan waxaa ku sugan tafdiilu saabiqiina alawaliin dadka saabiqiinta awaliinta oo la fadilo min almuhaajiriin ansaari kamid e wa hum aladiina saluu ila alqiblatayn dadkii markii qiblada la wareejinay sana thaaniya min alhijra ma sana lula ah, sana thaaniya min alhijra sita cashar shahr nabiga markuu madiino yimid kadib aa la naqliyay kacbada yaa loo naqliyay marka labadii ninkii baytulmaqdisna u duka jiray kadibna usoo wareegtay labada qiblad ku dugtagaa saabiqiin la yihaah bu fi qawli saciid ibn husaym wa طaa'ifa wa fii qawli shacbi hum aladiina shahiduu baycata ridwan وعn محمد بن كعب الqرdي وعطاء بن يسار أنهma qال هم أهل بدr rawى ذلika عنهma بن عبدالبر فيma وجدناه عنه اجتهاadات weyaan lakin shaki ma laha الساaبقون الأولون من المهاaجiرين والأنصار in dadkaas oo dhan hadda lawada sheegay inay soo wada galaya الذيna صلوا إلى القبلتين والذيna شhهدوا بيعة الرضوان والذيna kda كلهم waxa weyaan haddii baycata ridwan aan gelino laqad radia allahu can lmumin id yubaayicuunaka taxta shijara taasaa baycata ridwan la yihah haddii la geliyo oo sana saadisa min alhijra baqiyata saxaaba ka horeyo o dhan waa soo wadan karaa lanum saabiqiin ay noqonayn marka waa baab waasica weyaan wallahu aclam sala allahu wasalam ala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin